bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo sagaalaad oo suuratu laxraab ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey rasuulkiisaa ilaahay waxau ku dhahay isagoo tasliya ugaga dhigaaya waxaanu dirnay adiga hortaa rusul ayaanu dirnowdha ilaahay waxaana u yeelnay haween iyo carruur ayaanu u yeelnay rasuulna uma ahaaninoo wuxuu suurtoogaya ma ahaynin inuu aayad iskala yimaado ilaa idanka ilaahay mooyaane maxaa yeele rusushu waxa weeye addoomman ilaahay iska leeyahay weeye ajal kasta ama muddo kastana waxay leedahay wakhti loo qoray oo aysan dhaafaynoo ilaahay uu ku xadeeyey marka shalay waxaynu soo marnay waxyaabihii gaaladu ay nabiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiinta nabiga ay ku dureen oo waxa weeye shubhooyinka ay ku tuureen iyo sida ilaahay intaasoo dhan ugaga jawaabay marka waxa weeye toddoba shubho ayaynu soo marnay ilaa lix shubho marka waxa weeye sidii ilaahay ugaga jawaabayna qur-aanka ayaynu ku soo marnay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala nasakha markay nabiga calayhi salaatusalaam ay ku caadeeyeen yamxu yamxullaahu alla waa tirayaa hawdha ilaahay maa yashaau wixii uu doono wayusbitu alla waa sugayaa wixii ou doono oo waxa weeye waxa la sugaayo oo sidooda ku baaqi ahaanaayo iyo waxa la nasakhaayo la kiraayo ilaahay subxaanahu watacaala sida ou doono ayay ahaanaysaa yamxullaahu alla waa tirayaa howdhah ilaahay subxaanahu watacaala maa yashaau wixii uu doono ilaahay waa tirayaa oo waxa weeye wax nabiga calayhi salaatusalaam qalbigiisa ayaa laga tirayaa marka waxna waxa weeye ayaga markaasi ah, nasakha waynu soo marnayo waxna waxaa weeye xukunkoodaa la nasakhayaa waxna tilaawadoodaa la nasakhayaa waxna waxaa weeye waxaa la nasakhayaa xukunka ayaa la nasakhayaa tilaawadiina markaasi way joogaysaa waxna waxa weeye xukunkoodii ayaa la nasakh ah, ayaa jooga tilaawadiina waa la nasakhayaa labada shayna maraa la wada nasakhayaa oo nasaka waxaynu ka soo warannay meelo kale ayaynu uga soo warannay qur-aanka alla marka waxa uu yidhi subxaanahu watacaala yamxullaahu alla waa tirayaa howdha ilaahay maa yashaau wixii ou doono ilaahay waa tiraya wa yusbitu wa yusabbituna waa la akriyaa wixii alla uu doonana waa sugayaa ah, maa yashaau min alaxkaami wa kayrihaa weeye wixii ilaahay uu doono axkaam iyo kayrkeeda ilaahay waxna waa sugayaa waxna waa tirayaahoo sida ou doono ayuu ilaahay yeelayaa subxaanau wa tacaala wa cindahu ilaahay agtiisana waxaa ahaadow dhahay alleh umul kitaabi aslulkitaabi kitaabka asalkiisa ayaa ahaaday asalka waxaa weeye aan tagayuraynin ayaa loola jeedaa maxaa yeela waxaan hadda la nasakhaayo waxa weeye maaragtay wax la nasakhaayo oo laga nasakhaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ayaa loola jeedaa iyo markaasi kutubtii lagu soo dejiyey laakiin waxaa weeye lawxulmaxfuud shay walba sidii ilaahay azali oo uqadiray ayuu ugu yaalaa asaga waxaa weeye nafkas kuma yimaado lawxul maxfuudka weeye wixii ilaahay wa tacaala cilmigiisa iyo iraadadiisa ay ku tacaluqeen ayaa loola jeedaa marka hadda waxaa la leeyahay suxufta iyo lawxulmaxfuud waa kala duwan yihiin suxufta oo waxa weeye malaa'igta waxbaa laga nasakhaa oo waxbaa laga bedelaa laakiin lawxulmaxfuud waxba iska bedeli maayaan weeye umulkitaabkana waxaa loola jeedaa cilmullaahi almutacalliq bilashyaa ayaa loola jeedaa azalan oo bacdu tafaasiir sidaasay ku fasirayaan cilmiga ilaahay oo ku tacalluqaayo ashyaada azalan weeye marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay waxau doono ayuu sugayaa waxau doonana waa tirayaa wa cindahu ilaahay agtiisana waxaa ahaaday umulkitaabi kitaabka asalkiisow dha ilaahay oo isagu aana taqayurayn weye waimaa nuriyannaka haddii aynu ku tusinno oo aynu ku tusinowdha ilaahay bacda aladii kii barkiisowdha ilaahay naciduhum aan u yagoohayno kufaarta ow ambase natawafayannaka aanu ku oobsanno intaanan cadaabin ka hor fa innamaa in kaleeta maahayna calayka waxaa korkaaga ah ahowdha ilaahay saydka maxamedka ahow albalaagu gaarsiin ayaa korkaaga wa calaynaa annagana waxaa korkaynaa alxisaabu xisaab ayaa korkaynaa ayadan ayadana rasuulka calayhi salaatuasalaam ayaa tasfiye looga dhigaya maxaa yeelay dhiba badan iyo cinaad fara badan ayay mushrikiintu kala soo horjeedaan waxyaabo badanoo marka waxay samaynayaan cadaab ay ku mutaysteen markaasaa alla wuxuu leeyahay rasuulkiisa wa imaa nuriyannaka haddii aynu ku tusinno oo aynu ku tusinno waxaa meeshaan ku sugan nuun eh, maaragtay ah, nuunti inti oo shardiyada heeday ayaa markaasi waxa weeye lagu idqaamay maadan weeye oo markaasi iyaduna masiidada ah weeye marka waxa weeye inkisar biyo weeye oo mudqamo ah oo lagu idqaamay maada ool oo maaragtay ah, zaa'idada weeye sida hadda jaaliimku uu ku fasiro saas weeye nuriyanakana waxay noqonaysaa ficlu shardi faacilkiina waxaa weeye damiir mustatira oo taqdiyasiisa ay tahay naxnu weeye kaaftuna waxay noqonaysaa nuriyanaka kaaftaas mafcuulu awal weeye bacda aladiina mafcuulu saanigay noqonaysaa marka waxaa jira mafcuulu saalis oo maxduuf aho fii xayaatika oo jaalaynku uu qadarayo markuu taqdiirkiisaasaa keenaysaa layidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala nuriyannaka haddii aynu ku tusino aynu ku tusino sayidka maxamedka ahow bacdo aladii kii barkiisow dha ilaahay naciduhum kufaartaan u yabohayn oo cadaab ah xayaatada intaad nooshay haddii lagugu tusiyo jawaabu shardigii maxduuf waaye fadaaka falamru waalixun wey waaba sidaasaa la leeyahy haddaan intaad noosha aanu ku tusino waaba sidaas ow ambase natawafayanaka aan ku oobsanow ilaahay nuriyanakadaas iyaduna ku casrantaa weeye waana shardi ayaduna weeye jawowdiisina waxaa weeye maxduufo falaa lawma calayka waayo ee lasuu qadira iyadana ow ambase natawafayanaka aanu ku oobsano ku oobsanow ilaahay intaanan cadaabin ka hor laba gooraba ilaahay wuxuu yidhi fa inamaa in kaleeta maayna calayka adiga waxaa korkaaga albalaagu gaarsiin ayaa korkaaga laa calayka ila tabliiq weeye risaalada inaad dadka gaarsiiso mooyaane wax kale dushaada maaha wa calaynaa annagana waxaa korkayna alxisaabu xisaabka ayaa korkaynaaho annaguna waxa weeye annagaa xisaabayna idaa saaruu ilaynaa markay annaga noo yimaadaan hadda ilaahay meel looga maqan yahay ma jirto laakiin maxkamadda ilaahay oo qiyaama haddii la tago ayaa cid walba waxay samaysaa lagu jaasinaya awalam yarow miyaysan arkayn dha ilaahay nimankan ahlu maka ah annaa annagu na'til arla arlada inaanu imaanayno nanqusuhaa xaal aan nuqsaaninayno min atraafihaa darafyaalkeed aan kasoo nuqsaaninayno ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala awalam yarow hamsadaanu waxay gelaysaa shay maxduuf oo meesha ka go-an wowduna waxay ku cadsan tahay shaygaas maxduufkaa weeye taqdiirtu waxaa weeye ayunkiruuna maa wacadnaahum bihi min alcadaabi weeye walam yarow saas weeye awalam yarow miyaysan arkaynow dhah ilaahay annaa annagu nati arla arlada inaan u imaanayno macnaha waxaa laga wadaa dhulkooda ayaanu isuu qasdaynaa waxa qasadkaasuna uu yahay qasadka muuminiinta isuu qasdaayeen rasuulka calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa saraayada nabigu ou diraayo oo markaasi arladoodii iyo dhulkii ay deganaayeen usoo dhowaanaysa ayaa loola jeedaa nanqusuhaa xaal aan nuqsaaninaynow dheh ilaahay min asraartiha darafyaalkeeda aan kasoo nuqsaaninayno ah, oo nabiga calayhi salaatusalaam ilaahay fatxi uu siinaayo dhulka uu soo yaraanaayo maxaa yeele arladii aad deganeed haddii marba meel lasoo qabsado waa cadaab weeye wallaahu allow dha ilaahay yaxkumu waa xugminayaa khalqigiisa wixii uu doono ayuu ku xugminayaa laa mucaqiba mid la cirbinaayana ma jiro lixukmihi ilaahay xukunkiisa wallahu allou dhahay ilaahay subxaana watacaala yaxkumu waa xukminayaa khalqigiisa sow doona ayuu ku xugminaya haddana ilaahay wuxuu yidhi laa mucaqiba mid la cirbinaaya oo ka hor ma jiro lixukmihi ilahay xukunkiisa ilaahay khalqigan waxau doono ku xukminayaa haddana cid markaasi xukunka ilaahay ka hortegi karta oo wax ka bedeli kartaa ma jirto wa huwa allow dhahay ilaahay subxaana wa tacaala sariicu lxisaabi xisaabkiisa alihuu degdeg badan yah weye wahuwa allow dha ilaahi subxaana watacaala sariiculxisaabi xisaabkiisa alihuu deg deg badan yah weye xisaabku ilaahay subxaana watacaala waa deg deg badan yahay khalaa'iqdaa markii adduunyadan laga tago laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam ilaa qiyaamadu ay ka qunto intii markaasi koonkan soo martay sida axaadiista saxiixa kusoo aroortay ilaahay maalin maalmaha adduunya kamida midkeeda ayuu ku xisaabayaa wala wallaahi qad xaqeeqee makare ladiina kuw way hagarsadeenowdha ilaahay oo min qablihim kuwaan ummaddan ummatu maxameda ka horeeyey waxaa weeye ummadyo hore oo kufaarta ahay gaar ahaan ambiyadoodii ayay dhagar ku sameeyeen sida adiga waxaa weeya ilaahay leeyahy rasuulkiisa kufaaru marka ay kuu dhakaayaan hadda waxaa weeye arlada haddaan aayadda kale waxyar kusii laabanno ilaahay wuxuu yidhi annaa na'ti lahla nanqusuha min atraafihaa horta macnuhu waa sidii hore aanu soo sheegnay sida loo badan yahay marka hadda waxay yidhaahdeen culummadu khaasna kuma ahan arluu kufaar khaas kuma ahan baa layidhi waxaa hadda arlada atraabteeda nuqsaan ku ahaa layihi culummadu yidhaahdeen dad badanoo waxaa weeye caarifiina mulkul lculamaai waalashraaf weeye waalkubaraa wasulaxaa weeye haddii waxaa weeye dadka culummadaahu ay dhintaan oo dadka ahlusharafka salafkaahu uu dhinto dadka kubarada hoo waaweyn ay dhintaan sulaxadu ay dhintaan oo dadkaas la waayo arlada nuqsaan baa ku dhacaysa marka waxa weeye intaasu arlada faa'iidey u keenaysaa haddii arlada intaa laga waayene arladi waxay noqonaysaa mid wixii joogaahu faa'iide aysan lahayn bay noqonaysaa ah. marka hadda nuqsaantaanu waxay ku dhacaysaa adduunyaday ku xasilaysaa alayidhi haraab ayaa waxaa imaanaya bacda alcimaara ah weeye markii dhul badan oo la camirsanaay oo la camiri jiray isagoo kharaabaa la arkaya mawd baa imaanaya bacda alxayaat nolol bacdigeeda dulli baa imaanaya izi sharaf bacdigeeda marka arrintan haddii la arkaa la yidhi oo dadku waxyaabahaasay arkaan famal maanicu min an allaha yasiru ah, lkufaara adilaa wax maanic ka reebaa ma jiro ilaahay inuu maaragtay ou eh, ka yeelo gaalada an allaha yusayiru alkufaar adila weeye ilaahay gaalada inuu ka yeelo kuwa dulooba bacda cizihi cizi markay hesheen ka bacdi wa maqhuuriina bacda qudratin kuwa la qahray ilaahay uu ka yeelo markay awood lahaayeen marka hadda waxa weeye kufaarta awoodda iyo waxa ay ku faanayso yooman maa waxaa dhacaysa ilan ilaahay raalli ka mahane in waxa weeye ciziga ay haystaan bacdigiisa ay duloobaan weeye oo la qahro awoodda hadda ay leeyihiin bacdigeeda la qahro oo la saydareeyo ayaa imaataraysa alla wuxuu yihi subxaana watacaala aayaddan isagoo haddana nebigiisa tasbiix uga dhigaayo waqad xaqeeqeha ayuu dha ilaahay makara aladiina kuwu way hagarsadeen min qablihim kuwaan ka horreeyow dha ilaahay ambiyadooda ayay hagarsadeen oy dhagar ku sameeyeen falilaahi alla ayuu u sugnaaday almakru makrigi jamiican xaaluyaasii dhan marka makrigooda iyo midka ilaahay isma laha hadda ilaahay maakir lama yidhaahdo asmaa'diisa kamid maaha makrina xaqiiqadiisa alla waa ka nasahan yahay laakiin waxaa loo sheegay lilmuqaabala waalmushaakala weeye <coughs> muqaabalo iyo mushaakalo ayaa loo sheegay marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala falillaahi alla ayuu u sugnaaday almakru makriga ilaahay jaasin weeye jaasinta jamiican xaalaysa sii dhan oo qolooyinkaas makriga samaynayo ilaahay makriga ay samaynayaan ayuu ku jaasinaya makriga ilaahay waxaa isaga leeyahay dhammaantiisne liannahu alkhaaliqu lahum weye ilaahay isaga ayaa u abuuraaya axwaashooda ilaahay isagaa maaragtaya ayaga ilaahay isagaa abuuray makriga isagaa u abuuraaya axwaashooda isagaa caalimku ah weye ayaga isaga ayaa gaasiinaya cadaabka weye jiha oo markaasi aysan garanayn ayaa ilaahay cadaabka uga keenayaan maxaa yeela ayagu waxaysan filanayn ayaa ku dhacaya meeshay wax ka filanayaan meelaan ahaynaa waxu ugaga imaanayaan maasiriinta dhammaantooda weeye yaclamu alla waa ogyahowdha ilaahi subxaanau wa tacaala maa taksibu waxay kasbanayso kullu nafsin naf la arka kulligeeda yaclamu alla waa ogyahowdha ilaahay maa taksibu waxay kasbanayso kullu nafsin naf la arka kulligeeda naf kasta naf saalixada iyo naf maaragtay faasidada waxa weeye kulli waxay kasbana ilahi waa ogyahay marka ilaahay subxaanau wa tacaala jasaheeda ayuu u diyaarinayaa weeye makriga dhammaantiisna waa kaasaa layidhi maxaa yeele meel aysan ogsooniin ayaa arrintaas uga imaanaysaa wa sayaclamu lkufaaru yowdha ilaahay kufaartu way ogaa doonaan liman duul ay u sugnaatowdha ilaahay cuqba daari daarta ciribteeda wa sayaclamu lkufaaru kufaartu way ogaa doontaa howdha ilaahay liman ruuxa ay u sugnaatowdha ilaahay cuqba daari daarta ciribteedu ciribta oo maxmuudada ahoo la ammaanay daarulaakhiro qofka iskale way ogaa doonaan inay ayaga tahay ama nabigii calayhi salatusalaam iyo asxaabtiisa waxaa kaloo la akriyaa wasayaclamulkaafiru reereda camar marka haddii wasayaclamulkaafiru yidhaa ashrataa jinsiyaa weye jamiicu kufaara looga jeedaa haddii hadde qiradan xabsada la akriyana dawaab iska muuqataaba lkaafiru kaafirki waa ogaa doonaa howdha ilaahay liman duulkay usugnaatay sugnaatay cuqba daari daarta ciribteedii udha ilaahay caaqibada oo maxmuudada ciribta la ammaanay oo daarul aakhiro inuu nabigu leeyahay iyo asxaabtiisa iyo inay ayagu leeyihiin ayagaa kale ogaa doona udha ilaahay meeshaas marka waxaa ku sugan waciid ayaa ku sugan gooddi loo goodinaayo kufaarta weye wayaquulu ladiina kuwii waxay ku qawlaayeen owdha ilaahay kafaruu kufiyey oy nabiga calayhi salaatusalaam u leeyihiin lasta ma tiid nebi maxamedow mursalan ku lasoo diray ma wayaquulu ladiina kuw waxay ku qowlayaan oy nabiga calayhi salaatu salaam uu qowlayaan kafaruu kufriye lasta matiid mursalan ku la soo diray matiid oo risaaladan aad sheeganayso wax jira ma ahan qul waxaa u jira hawdha ilaahay kafaa bilaahi alla ayaa ku kaafiya shahiidan markhaati beynii aniga beynkayga iyo wa baynaku idinka beynkiina qul waxaa u tiraahdaa kafaa bilaahi ilaahay ayaa ku kaafiya shahiidan markhaati beynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum idinka dhexdiina ilaah yaa markhaatina ugu filan iyo waman duul cindahu agtiisa uu ahaaday cilmulkitaabi kitaabka cilmigiisa uu ahaaday haddii alla laga soo tabanay oo markaasi shaahid oo markaasi waxaa weeye isaguna majaaziya iyo waman duul cindahu agtiisa cilmulkitaabi kitaabka cilmigiisa ou ahaaday oo waxaa laga wadaa mu'miniinta yahuud iyo nasaaro ayaa loola jeedaa kuwaas ayaa iyaguna markhaati noogugu filan inaan anigu markaasi ahlulxaq ahay idinkuna aad ahlulbaatil ahtiin weye sidaasaa markaasa waman cindahu cilmulkitaabi waxaa weeyaa layidhi mu'miniinta oo ahlu kitaabka yahuud iyo nasaaro marka sidaas dhaha layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam bismi illaahi araxmaan araxiim suuratu ibraahim nabiyullaahi ibraahim suuraddii lagu magacaabay makiyatun markay ku degtay wa aayaatuhaa ayadaheeduna ixdaa wa khamsuuna aayatan weeye waxaa weeye konton iyo kow aayadood konton iyo labo aayadood konton iyo afar aayadood konton iyo shan aayadood intaas waa la yidhahdaa waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa sideed boqol iyo lixdan iyo kow kelimo ayay noqonaysaa saddex kun iyo afar boqol iyo soddon iyo afar xarafay suuraddaanu noqonaysaa suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxa weeye suuraddii afar iyo tobanaad oo qur-aanka weeye waxaa la yidhaha suuratu ibraahim ayaa la yidhaha waxaa loogu magacaabay suuratu ibraahim waxaa lagu sheegi doonaa qisada nebiyullaahi ibraahim ayaa lagu sheegi doonaa haddii masalan ba la yidhaahdo qisada nebi ibraahim waxaa lagu sheegay suuraddan suurado aan ahayn sida suuratulambiya iyo suuratulbaqare lagumasa magacaabin suuratu ibraahima waa sidii arrintu waxaa la leeyahay tasmiyada tan ciladeedu ma keenayso in waxa weeye tasmiyada laga daayo suuradda tan oo la yidhaahdo suuradihii kaleba maaragtay waa lagu sheego sida nebi ibraahime ayadana lagu magacaabi maayo tasmiyadu waxaa weeye amar oo tawqiifiya weeye oo ilaahay xaggiisa ayaa sidaasay arrintu ka tahay oo tasmiyada iyo fahamka kaleentood oo su aashaas keeni karaayo isma laha weeye suuraddaa mar hadday suurad makiya tahay waxaa looga warramayaa usuulu alcaqiida looga warramayaa ilaahay wuxuu noogu sheegi doonaa dhowr aayadood oo qudrada ilaahay iyo waxdaamiyiisa ka warramaaya waxaa kaloo ilaahay noogu sheegi doonaa annubuwa warisaala oo gaar ahaan waxaa weeye nabiyullaahi ibraahim loogaga warramayo suuradda lagu magacaabay qiyaamada iyo axwaalaheeda qaar ka mida ah ayaa ilaahay noogu sheegi doya shiddada qiyaamo dhacaysa oo waxaa weeye dadka kufaartaa ku dhacaysa ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanahu watacaala xaalad markaasi yaabla oo qiyaamo dhacaysa weeye bismi illaahi araxmaan iraxiim alif laam ra allahu aclam bimuraadihi bidalik alifkaas iyo laamkaasi ra'daas muraadka loogaga jeedo ilaahay baa ku cilmile wax badanaan qur-aanka soo marna kuwa noqnoqo maynaba ah. kitaabun kitaabuntan waxaa weeye khabar mubtadiiisa oo maxduuf yahay maxaa soo qadaraysaa kitaabun haadaakani kitaabun kitaab weeye waxaa la ishaarayaa kitaabka qur-aanka weeye cadamadiisaa ilaahay isaaraya iyo rasuulka calayhi salaatuslaam kitaabka lagu soo dejiyey isagana calamadiisa kitaabun haada kani kitaabun kitaab weyow dha ilaahay kitaabkaasoo ka sifay anzalnaahu aanu dejinay ilayka adiga aan kuu soo dejinay sayidka maxamed saahow litukhrija annaasa dadka inaad ka bixisid min adulumaati mugdiyaalka aad ka bixiso dulumaatulkufriga ila nuuri nuuruliimaanka adigu bixiso biidni rabbihim rabbigooda idankiisa kitaabun kitaab weyow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkaasoo anzalnaahu aanu dejinay ilayka adiga aanu kuu soo dejino dh ilaahay cillada marka nabiga loogu soo dejiyaa ilaahay ka warramayaa litukrija naasow dh ilaahay dadka inaad ugaga bixisid min adulumaati mugdiyaalka dulumaatul kufriga weeye marka hadda kufriga waxaa weeye atraaftiisa ayaa tacaduda iimaankuna waa mufradaa laga cabiray ilaa mid keligiisa weeye marka haddana waxa weeye eh, iimaankii nuuraa laga cabiray maxaa yeelay waxaa lagu gaarayaa daaru nuur ayaa lagu gaaraya oo jannada ah weye kanna waxaa weeye dulumaadaa laga cabiray waxaa lagu gaarayaa daaru dulumaad oo naarta ayaa lagu gaaraya weye ilahi wuxuu ihi subxaanau watacaala litukrija naarta dadka inaad ugaga bixisdowdh ilaahay min adulumaati mugdiyaalka aad uga bixisid kufriga ila nuuri nuurul iimaanka aad ugu bixisid biidni rabbihim rabbigooda idankiisa rabbigooda amarkiisa weye tabedel markaas ilaa siraad alcasiizi allihii qaalibka ahaa jidkiisa adugu ubixisid bixisid allihii alxamiidi almaxmuudi oo la mahadinaayey ilaa siraadi alcasiizi allihii casiiska ahay jidkiisa adugu bixiso siraad alcasiiz waxaa weeye waa islaamka weeye waxaana loogu magacaabay sidaas ayaa lagu magacaabay siraad alcasiiz aa layidhi maxaa yeele waxaa lagu gaarayaa daaru sacaado ayaa lagu liibaanta daarteeda lagu gaaraya islaamka qof aan muslim ahaynin waxaa weeye faa'iide uu leeyahay ma jirto wax uu yahay ma jirto musiibaa ku dhacday ilaa siraadil casiizi allihii qaalibkaaha jidkiisa adigu bixisid alxamiidi almaxmuudi oo la mahadinaayo allaahi alla jidkiisa adigu bixisid haddii markaasi la jaro bedel waa laga dhigi karaa cadfu bayaana laga dhigi karaa oo waxaa la dhigi karaa allaahi alla ah ilaa siraadil casiizi adigu bixisid alxamiidi allaahi alla ah ayaad dhigi kartaa allaahuna waa la akriyaa haddii rafco la akriyo waxa weeye mubtadow noqonayaa khabarkiina alladii lahu maa fi samaawaati uu noqonayaa oo allaahu alle alladii allaha weeyu noqonaya lahu lamaa makhluuq fi samaawaati haddii kaleentood allaahi alla ah amase allaahi alla maaragtay jidkiisa adigu bixisid kabacdi ka sifay alladii allahaasoo lahu iska leh maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makhluuq fil ardi akrada ku sugan alladii allahaasoo lahu leh maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi arlada ku sugan mulkan wa khalqan wa cabiidan weeye isaga ayaa milkiya isaga ayaa abuuray isagay addoominkiisa yihiin wa weylun ayuu dheh ilaahay subxaanau watacaala tacaala kalimatu cadaab ama shiddatu cadaab ama waadiga naareed lilkaafiriina kaafiriinta ayuu usugnaaday min cadaabin cadaab ayuuna ugaga sugnaaday cadaabkaasoo shadiidun oo darnow ilaahay waweylun owdha ilaahay waadiga naareed lilkaafiriina kuwa kufriyey ayuu u sugnaaday min cadaabin cadaab xaggiisa ayuuna uga sugnaaday cadaabkaasoo shadiidin oo daran kabacdigaa marka kaafiriintiyaa laga sifaynayaa alladiina kaafiriintaasoo yastaxibuuna dooranaya alxayaata nolosha addunyaa oo dhow cala alaakhirati aakhira ka dooranaya kaafiriinta sifaadkoodaa ilaahay noo sheegaya oo waxay sifadoodu ay tahay adduunyada ayay jecel yihiin oy aakhira ka doorteen maxaa hadda waa arkaysaa gaalada ee himadooda dhammaanteed murugtooda iyo waxa ay ka fikiraayon dhan adduunya le waayo marnaba aakhiro laga maqli maayo hadda qof waxaa weeye akbaru hamihi ay adduunyo noqotane qof khaasira weeye oo khasaaray maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatuasalaam in adduunyada murugtaada midda u weyn waxaad ka fikiraysa ay noqoto ilaahay waa nabigu ilaahiisuu ka miin jiray oo walaa tajcal idunyaa akbara hamina walaa mablaqa cilmina ayaa ducadii nabiga kamidaheed calayhi salaatu wasalaam ah, ilaahu murugtayna midda u weyn ha ka dhigin adduunyaha ka dhigin cilmigayna qaayadiisani ilaahuw adduunyaha ka dhigin sidaa ayuu dhihi jira rasuulkeenna alayhi salatu wasalaam marka qofka muslimkaa waxa uu ka fikiraayo inay aakhirada ahaato oo aakhirada uu weynaataa la rabaa adduunyadana waa la rabaa laakiin haddii adduunyo keliya hah ay kaaga tiraahdo ood uun adduunyo keliya ka daba ordayso waxa weeye khasaaraad ku sugan tahay maxaa yeele adduunya wax sii jiraayo maaha mulugta u weyn oo kahayso inay adduunye noqoto looma baahno qofka muslimkaa ah loogama baahno taas markaasuu dha ilaahay aladiina kaafiriintaasoo yastaxibuuna bimacnaa yakhtaaruuna dooranaya alxayaata nolosha addunyaa oo dhow cala alaakhirati aakhira ka dooranaya wayasuduuna jeedinaya dadka can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka jeedinaya oo dadkana diinta islaamkay ka jeedinayaan wayasuduuna jeedinaya dadka can sabiilillahi ilah jidkiisa ka jeedinaya ilaa qof adduunye ku fikiraya aakhira waa kaa jeedinayaa wayabquunahaa haddana dalbaayo wadada alla la dalbaayo ciwajan qallooc la dalbaayo waddada ilaahay inay qalloociyaanay doonayaan wayabquunahaa la dalbaayo sabiil sabiilkowdha ilaahay ciwajan qallooc ulaa'ika kuwaa kuwaasowdha ilaahay fii dalaalin baadi kuwa ku sugan weyowdha ilaahay baciidin oo fogowdha ilaahay qolada sifaadkoodu saas uu yahowdha ilaahay oo waxa weeye adduunyada doortay aakhira ka doortay dadka ka jeedinaya ilaahay diintiisa ka jeedinaya ilaan ayagu diintii ma rabaan maxaa yeele gaaladu waxay ku mashquulsan yihiin oo kale inay dadka diinta islaamka ay ka jeediyaan howl badan bay ka hayaan arrintaas haddana waddada ilaahay waxay dalbayaan inay mid qalloocan ay noqoto oo diinta islaamka in la qalloociyo ayay doonayaan marka sidaa hadday ku sifoobeen alla wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaasown ilaahay fii dalaalin baadi kuwa ku sugan own ilaahay baciidin usu baadi oo waxa weeye xaqa ka fog ayay ku sugan yihin oo xaqa way ka fog yihiin marka maadaama sidaas ay yihiin waa sidaasow dha ilaahay wamaa arsalnaa ma anaan dirnow dha ilaahay min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa bilisaani qoomihi qoomkiisa luqadooda maahee liyubayina inuu u caddeeyo lahum ayaga u caddeeyo oo waxa uu leeyimid ay fahmaan fayudilulaahu alla waa luminayaa man yashaau ruuxi ou doono wayahdii alla waa hanuuninayaa man yashaau ruuxi ou doono wa huwa allana alcasiizu allihii qaalib weeye mulkigiisa alxakiimu allihii kolkii minhu sancaynaayo ayaddan iidana rasuulkeena calayhi salaatusalaam iyay tasdiiq u noqonaysa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ma dirin buu dhahay ilaahi subxaana watacaala rasuulow ilaahay wamaa arsalnaa ma anaan dirin min rasuulin rasuul ilaa bilisaani qoomihi qoomkiisa luqadooda mahe oo rasuul marka la diraayo qoomka uu ka dhashay luqadooda ayaa lagu soo dirayaa waxaana loo yeelayaa liyubayina lahum inuu u caddeeyo ou fahamsiiye waxa uu la yimiday maxaa yeele luqadaas ku dhalata markii wax lagu sheega way sahlan tahay fa yudilu llaahu alla waa luminayaa u dhahe man yashaau ruuxa u doono wayahdii waa hanuunayaa ma yashaau ruuxa u doono wa huwa allana alcasiizu ahli qaalib weye alxakiim alifalsum weye casharkeena intaasuu ka egaya wallah subxana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda shanaad ayuu ka bilaabanayaa oo suuratu ibraahim ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay oo uu na soo yidhi rasuul ma anaan dirin buu dha ilaahay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ilaa qoomkiisa luqadooda mooyaane oo rasuul marka la soo diraayo waxaa lagu soo dirayaa lisaanu qoomihi weeye rasuulkeenna calayhi salaatu salaam iyo keyrkiisaba weeye haddii la yidhahdo way ka daahira la yidhi ah. haddii masalanba la yidhaahdo qoonka uu ku dhex barbaaray ayaa loola jeedaa ayada laftirkeeda waa sidaasaa la yidhi haddii muraadka uu yahaa la yidhi kuwa dadka loo diraayo luqadooda ayaa lagu dirayane rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam waxaa lagu diraa la yidhi khalqiga dhammaantiis luqadoodaa lagu diray laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam kama daahirin baa la yidhi ilaa luqada carabiga mooyaane waana lisaanu bacli qowmihi yaa la leeyahy markaasi qownkiisa bacli kamida luqadoodi waayo marka hase yeeshee waxaa la sheegay rasuulkeenna calayhi salaatu salaatusalaam ilaahay inuu baray jamiicu luqaadoo dhan uu baray rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam qoom walba waxau kula hadli jiraa layidhi luqadoodu kula hadli jiraa layidhi inkastoo aysan sugnaanin baa layidhi nabiga luqada turkiga inuu ku hadlo weeye maxaa yeela nabiga calayhi salaatusalaam kurkiyiinta iyo nabigu isma soo waafaqin baa layidhi axad ayay kamida ma uusan isarag baa layidhi laakiin haddii oo is arki lahaayeen oo qofkaas uu la hadli lahay waa la warrami lahay luqada turkigoo aad iyo aad luqa u qallabsan ah weeye marka ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala ma annaan dirin buu dha ilaahay rasuul ilaa qoonkiisa luqadooda mooyaane xidmaduna waxa weeye inuu u caddeeyo oy fahmaan waxa uu la yimiday ilaahay subxaana watacaala waa baadiyeynayaa qofka uu doono qofka uu doonana ilaahay waa hanuuninayaa oo hadda dadkaas luqadooda lagu soo diray rasuulka luqadii ayagu ku dhasheenna lagu soo dejiye waxyiga haddaan ilaahay hanuun la doonaynin waxba ku tari mayso qofka ilaahay hanuun uu la doonaayo ayaa arrintaas waxu taraysaa ilaahayna waa mid casiisa oo mulkigiisa qaalib ku ah waana xakiim ilaahay waxuu sancaynaayo meel walba waxa weeye maxalkooda ay wax shay walba maxalkiisa u dejinayaan marka hadda markii sidaas la yidhi waxaa haddan ilaahay noo bilaabayaa nebiyullaahi muusa iyo diriddii ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa uula diray iyo wixii isaga iyo qoomkiisa dhex maray alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wallaahi qad xaqeeqeha arsalnaa waanu dirnay muusaa nabi muuse biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay aayaadkaynu sagaalka ahay ayaanu la dirnay oo intaan tawreed la siinin ahay waana soo marnay aayadahaas dhammaantooda qur-aanka suuratu alaxraaf siyeedaan ku soo marnay midda sagaalaadna waxaanu ku soo marnay suuratu yuunus ayaynu ku soo marna oo rabbana admis calaa amwaalihim washud calaa quluubihim ay aheeday marka nebi muuse ayaanu dirnay ilaahay aayaadkayna ayaanu la dirnay waxaad soo qadaraysaa wa qulnaa lahu waxaan u dhahnay nebi muuse an akhrij bixi qowmaka qoonkaaga reer binu israa'iila ka bixi min adulumaati mugdiyaalka ka bixi ila nuuri nuurulimaanka u bixi marka hadda aayadda waxay tafsiil u tahay wixii marka hore ijmaalna lookugu sheegay wamaa arsalnaa min rasuulin aayaddaasi mujmalay aheed hadda inta ilaahay bacdu tafsiil ilahay ku marka waxaan u dhahnow dha ilaahay an akrij bixi qoomaka qoonkaaga min adulumaati mugdiyaalka ka bixi oo qoonkaaga waxaad ka bixisaa dulumaatulkufriga ila nuuri nuuruliimaanka ugu bixi wadakirhum xasuusi biayaami illaahi ilaahay nimcayaalkiisana xasuusi wadakirhum xasuusi qoonkaaga nabi muuseow biayaami illaahi ilaahay nimcooyinkiisa xasuus ayaamtan waxaa loola jeedaa nicamta ayaa loola jeedaa oo waxa weeye ayaam waxa loogaga cabiray baa layidhi nicmadu ayaamaha ayay ku dhex dhacdaahoo nimca markii la haysto ayaamahay ku dhex jirtaa weeye ina fii dalika kaas lasoo sheegay oo tafsiirkaani la aayaatin aayado ayaa ku sugan likulli sabaarin mid sabar badan dhammaantiisa ugu sugan oo daacada ilaahay kusu eh, ku sabraayo shakuurin oo shukri badan nimcada ilahay ku shukrinaayo ina fii daalika kaa lasoo soo sheegow ilaahay tadkiirkaas lays xasuusiyo ilaahay nicamtiisa la aayaatin aayado ayaa ku suganow dha ilaahay aayado lagu cibro qaato yay ugu sugan tahay likulli sabaarin mid sabar badan dhammaantiisa weeye kasiiru sabri weeye qof sabar badan weeye maxaa yeela qofka mu'minka ah waa inuu saabir uu noqdaa weeye shakuurin haddana shukrin badan oo nicmada ilaahay ku shukrinaayo waxau helo weeye ah, dikriga waxaa loogu khaas yeelaaliyey dadka noocaasa ah ayagaa ku intifaacayo cidaan saabir ahaynin oo nimcada ilaahay ku shukrinaynin nicmo ilaahay xasuusan mayso ee wixii markaasi ay haysato waxay u aragtaa inaynan waxba aysan ahaynin ee waxa weeye ay hoog iyo balaayo ku jirtay u aragtaa qofkaas waxa weeye waa qof iimaankiisu u yaryahay wadkur xusow ilaahay sayidka maxamedkaahu id wakti qaala uu yihi muusa nabi muuse ilaa hadda nabi muuse ayaa la diray aan dhahnay markii la diray wixii uu kula khidhaabay qoonkiisa u sheegay wixii ilaahay amray buu u sheegayaa qoonkiisa macnaha waxaa laga wadaa khitaabku waa nabigeene udkur liqowmika qoonkaaga usheeg maa waqaca limuusa weyn wa qowmihi nabi muuse iyo qoonkiisa wixii ka dhacay waxaa laga yaabaa haddii ay qoonkaagu ummadaadu ay waxaas maqlaan inay ku cifro qaataan maxaa yeele waxaa la doonayaa aayadaha ilaahay oo markaasi ambiyada ilaahay loogaga warramaayo basaska ummadii hore in lagu cibro qaato oo cilmi laga qaataa la doonaya alla markaa wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wadkur xusid id qaala uu yidhi muuse nabi muuse liqowmihi qownkiisa uu yidhi udkuruu xasuusta nicmatallaahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiina alla idinkugu nimceeyey udkuruu xasuusta nicmatallaahi ilaahay nimcadiiso calaykum korkiina idinkugu nimceeyey nicmada marka hadda xasuusta laleeyahay waxaa laga wadaa shukrigeedu la imaanay id wakti xasuusta anjaakum alla uu idinka koriyey min aali fircawna aalu fircawn uu idinka koriyey id wakti anjaakum alla uu idin koriyey min aali fircawna fircawn aalkiisa uu idinka koriyey yasuumuunakum xaal aydiin dhedhensiinaayeen suwaal cadaabi cadaabka kiisa xun aydiin dhedhensiinaayeen oo weydabixuuna ay gowracayeen abna'akum wiilashiina wayastaxyiina iska baaqi yeelaayeen nisaa'akum naagihiinana iska baaqi yeelaayeen waxyaabaha markaas xasuusta la leeyahay oo ilaahay inay ku shukiyaan laga doonayo waa midda tan weeye id wakti anjaakum ee alla uu idinka koriyey min aali fircawna fircoon aalkiisa uu idinka koriyey fircoon iyo markaasi dadki raacsanay weeye yasuumuunakum xaal ay idiin aalu fircawn suu alcadaabi cadaabka kiisa xun ay idiin dhedhinsiinaayeen oo waydabixuuna ay gowracaayeen waydabixuunadan waxay ka mid tahay cadaabka suwaal cadaabkii laftirkiisa ay ka tahay ay gowracayeen o dha ilaahay abnaa'akum wiilashiina ay gowracayeen oo canugii dhashaba la dilaayey ah, canugii dhasho weeye wayastaxyuuna iska baaqiyeena iska dhaafaayeen weeye nisaa'akum naagihiin wiilasha kaliyahaa la dhammaynaayo naagahane waa la iska dhaafaaye oo naagaha waxay u daysteen inay khaadumiin ay ka dhigtaan oo khidmo ay u samaystaan haddana naagaha cabsi lagama qabin ayaga marka naagaha way adeegsa jireen haddana waxa weeye waxay ka manci jireen raggooda oo waxa weeye reer banu israa'iil naagahooda inay naagaystaan looma ogolaan jirin waa laga ilaali jiray waana laga gumaysan jiray markaasay qabdiyiintu naaskii ay doonaan ay iska wada jireenaa layidhi dhibaatadaasaa lagu hay jiray muddo aad i aad u fara badanoo afar boqoloo sanay gaaraysaa layidhi marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala hadalkaana waxaa keenay baa layidhi liqowli bacdi alkuhana layidhi kuhanada barkood ayaa waxaa weeye warkaas sheegaa layidhi oo waxaa kuhanada oo fircawn ah waxay sheeganaa layidhi kitaab gaabowyaasha fircawn nin la dhali doono oo reer banu israa'iil dhexdooda lagu dhali doono oo reer banu israa'iil ka dhala doona ayaa boqortooyadaada inay baabaado ayaa sabab u noqon doona fircawn nimaasaas sheegaa layidhi waana markii waxa weye fircoon ru'yo uu arkay bacdigeedaa layidhi oo ru'yadan hala cabiro uu dhahay marka hadda waxaa la sheegaa layidhi fircoona ah wuxuu ku riyoodaa layidhi waa kusoo ku riyoodaa layidhi naar oo ka soo baxday reer banu israa'iil kasoo baxday oo soo socotay markasay soo socotay waxay gubtay naartaasi guryihii qabdhiyiinta kaliyahay gubtay kuwii reer banu israa'iilna ma taabanin markaasaanaa kuhanadii markay fadhiisteen ayay sheegeen weeye kaahinka waxaa la yidhaahdaa almukhbir can ilmakiibaat weeye almustaqbala midka ka warrama qeybka oo mustaqbalkaa asoon haddaan waxaa weeye wax adilaa aan cuskanin ilaan hadda anagu markaan qiyaamadu saas waay saasaa leeyahay oo janno iyo naar iyo laga warramayo iyo waxa dhacaayo hadda waxaasi waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid waa laga warramo waayo asagu laakiin waxa weeye waxausan markaasi ownan adilo sharciya u haynin ayuu markaasuu ka warramayaa curaadka waxaa weeye faalshowgaa la yidhaahe isagu wuxuu ka waramaa amuuraha oo tegey weeye marka waxaa xoogaa xoog badan ee kaahinka ayaa xoog badan curaadku waxaa weeye baadida meeshay jirtay waxaas oo isaguna sheegaa waxaa ula shaqayhaana weeye shaydaan baa waxu sheegaaya jinnigaa waxu sheega sidoodaba ilaahay markaa wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa fii daalikum kiinaas ayuu dhahay nabi muuse korintaas laydin koriyey balaa'un nimco ayaa ku sugan haddii kaleentood wafii fii daalikum amiirka loo celiya cadaabkaas laydin cadaabay balaa-un ibtila ayaa ku sugan balaha marka waxaa weeye meesha lamiirka loo celiya ayaa macnuhu ku xiraanayaan haddaa tidhahay wafii fii daalikum alinjaa korintaas laydin koriya waxaa ku sugan ayuu dhahay balaa-un macnaa incaamun weeye wafii fii daalikum cadaabkiinaa sabiilan balaa-un waxay noqonaysaa ibtilay noqonaysaa balahaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday balahaasoo cadiimun oo weyn kaa ayaa ku sugan u haddana wuxuu dhahay wadkuruu xasuusta id wakti ta'adana uu ogeysiiye rabbukum rabbigiinu lawallaahi in shakartum haddaad shukritaan la asiidanakum waan idiin siyaadin oo waan idiin siyaadin wala in kafartum haddaad kufritaanne ina cadaabii cadaabkaygu la shadiidun mid daran weeye haddaad kufritaanne cadaabkaygu waa mid shadiida weeye marka waxa uu yidhi waxa uu yidhi oo u sheega haddani wadkuruu xasuustow dhahay id wakti ta'adana rabbukum rabbigiina uu idin ogeysiiyey oo ilaahay subxaana watacaala tacaala idinka dalbaya weeye hadda wa id ta'adanaayo waxay ka tahay min jumlati kalaami muusa weeye nebiyullaahi muusa warki uu yidhi oo waxa weeye ou ku dhahay qoonkiisa uu ku dhahay weeye waxay ka dhigan taha markaasi isagoo yidhi wadkuruu nicmatallaahi calaykum wadkuruu xiina ta'adana rabbukum saasoo kale ay ka dhigan tahay markii rabbigiina uu idin ogeysiiyey lawallaahi in shakartuma hadaa shukritiin hadda waxa weeye cid walbana saasay u tahay oo ilaahay haddii nicmada lagu shukriyo alla waa ziyaadinaya haddii kufaanu nicma lala yimaadane waxaa weeye ilaahay dadkaas waa cadaabayaa haddaad shukritaan la asiidanakum waan idin ziyaadin oon idin ziyaadin macnaha waxaa weye ilaahay in la waxido daacada ilaahay lala yimaado wixii ilaahay heerka siiyo lagu shukriyo oo waxaas maaragtaya ilaahay subxaana watacaala lagu shukriyo wax yar iyo wax badanba qofku waxaa la rabaa inuu ilaahay ku shukriyaa la doonaya markaas ayaa ilaahay u ziyaadinaya laakiin haddii wixii la siiyey ousan alla ku shukrinaynin ama qanaaco uusan ku qabin loo siyaadin maayaba waa ku cadaabnaanayaa laaziidanakum maa idiin ziyaadin o waa idiin ziyaadin wala in kafartum haddaad kufrisaan jaxadtumu nicmata weye nicmada haddaad diidaan oo waxa weeye kufri iyo macaasi aad la timaadiin ina cadaabiya cadaabkaygu la shadiidun mid daran weeye cadaabkaygu waa mid shadiid wa qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay muuse nabi muuse ou qowmkiisa haddana ku dhahay in tasfuruu haddaad kufrisaan antum idinka iyo waman duul fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaal aatiin kuwa dhan waxa uu yidhi nabiyulaahi muusa wa qaala wuxuu yidhi muuse ayuu dhahay nabi muuse in tasfuruu haddaad kufrisaan antum idinka iyo waman duul fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaalaatiin kuwa dhan fa ina allaaha alle laqaniyun allihii deeqsoon weeye oo khalqigiisa ka deeqsoon xamiidun maxmuudun allihii la mahadiyo weeye ilaahay waxuu sancaynaayo haddaad kufrisaan dan ilahay idinkama laha adinka iyo wixii arladan joogo dhan dan ilahay idinkama laha maxaa yeele kufrulkaafir ilaahay wax dhimi maayo o luri maayo weeye haddii waxaa weeye ilaahay la caabudana cibaadatu alcaabidiine ilaahay waxba u tari mayso sababtu waa ilaahay in la anfaco iyo in la lura waa ka nasahan yahay fa in allaha alla lakaniyun allihii deeqsoon weeye xamiidun maxmuudun allihii la mahadiya waxuu sancaynaa ilaahay falam ya'tikumuu dha ilaahay sow idiinma imaanin ayuu dhahay nebi muuse weli wuxuu la hadlaya reer binu israa'iil naba-u ladiina kuwa khabarkoodii min qablikum idinka hortiina ahaaday qoomi nuuxin nuux qoonkiisi ah wa caadin qoomi caadin caad qoonkiisi ah oo qoom huuda wa samuuda reer samuud ah oo qoomu saalix iyo waladiina kuwii min bacdihim ayay ka dambeeyey laa yaclamuhum xaal uusan garanaynin kuwaas ila allaahu alla mooye alam ya'tikumtaan kalaamu muusa oo socdaa laga dhigahaa layidhi alam ya'tikum sow idiinma imaanin naba-u ladiina kuwii khabarkooda ayuu dhahay min qablikum idinfuurtiin ahaaday sababtoo ah waxaa weeye ummadihii naga horreeyey akhbaartoodii markay noo yimaadeen waxaa loo baahan yahay inaanu wax ku ogaano oo aynu ku cebro qaadano naba-u ladiina kuwa khabarkoodii u dha ilaahi subxaana watacaala ayuu dhahay min qablikum idinka hortiina ahaaday qoomi nuuxin waa ka bedeli kartaa xuux qoonkiisii khabarkoodii soo idinma imaanin iyo wacaadin reer caad iyo wasamuuda amba qoomi nuuxin ah oo bayaan laga dhigo wacaadin ah wasamuud ah iyo waladiina kuwii min bacdihim ayaa gadaashood ahaaday laa yaclamuhum xaal uusan garanaynin kuwaas ila allaahu alla mooye waxaan loo garanaynaa layidhi aad iyo aad u tiro badan yihiin jaa'atum waxay ula timid owdha ilaahay rasuluhum rusushoodii bilbayinaati aayado cadcad ayay ula timideen jaa'atum waxay ula timid owdha ilaahay rusuluhum rusushoodii bilbayinaati aayado cadcad xujooyin oo waalixo ah oo runtooda caddaynaayo faradduu way celiyeen owdha ilaahay ummadihii aydiihim damcahooday celiyeen fii afwaahihim afyaalkooda ayay ku celiyeen faradduu way celiyeen owdha ilaahay subxaana wa ummadihii aydiyahum gamcahooday fii afwaahim afyaalkooda ku celiyeen maxaa laga wadaa waxa weeye fartay qaniineen weye carada ay u qabaan rususha ayay farta u qaniineen maxaa yeele qof hebla markuu waa cadayseen leedaha qof hebla farta u qaniinahaa la yidhaah wa qaaluu waxayna yidhaahdeen innaa annagu kafarnaa waanu ku kufrinay bimaakii ursiltum laydinla soo diray bihi maaga saaad sheeganaysiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu kafarnaa waanu kufrinay bimaakii ursiltum laydinlasoo diray bihi maaga saad sheeganaysiin annagu ma rumaysanyin wa innaa annaguna la shakin shaki ayaanu ku sugannahay mimaa fii xaggiisa aan sugannahay tadcuunana aad noogu yeeraysaan ilayhi isaga xaggiisa shakigaasoo muriibin shaki wax kusii rida wa innaa annaguna la shakin shaki ayaanu ku sugannahay mimaa fii tadcuunana aad noogu yeeraysaan ilayhi isaga xaggiisa shakigaasoo muriibin shaki wax kusii rida qaalad waxay tiriyow dha ilaahay taniisulficligan waxa weeye macnaha oo biyada weye qaalad waxay tiriw ilaahay rusulun rusushoodii afillaahi ilaahay waxdaaniyadiisa shakun shaki miya istifhaamun inkaari macnafi weeye ilaahay waxdaaniyadiisa miyaa shaki ku sugan yahay laa weeye afillaahi ilaahay waxdaaniyadiisa shakun shaki miyaa ku sugan allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray wal ahladana abuuray yadcuukum xaalu idin yeedhaayo oo daacadiisa idinkuu yeeraayo liyaqfira lakum inuu idiin dhaafo min dunuubikum dunuubtiina uu idiin dhaafo oo wa yu'akhirakum ou idin akhiro ilaa ajalin ajal intii laga gaaraayo ajalkaasoo musaman la magacaabay rusushii waxay ku yidhaahdeen ummadihii ma shakiyaa ku sugan ilaahay waxdaaniyadiisa allaha samaawaadka iyo arlada abuuray oo haddana ilaahay wata oo daacadiisa idinkuu yeeraayo si waxaa weeye idinkugu dhaafo dunuubtiina hadda mintaan waa iska la yidhi maxaa yeele islaamku wixii ka horreeye waa dhaafaya ha la yidhi ama qaar waxay yidhahdeen waa tabciiliye oo bacdiyaa loola jeedaa waxaa ku baxaya meesha ay yidhaahdeen oo gaalkaanu asagoo xuquuqulcibaad qaba oo xoolo islaamood qaba haddii mase maanta masaleba maanta uu soo islaamo la dhihi maayo islaamkaa ka dhaafaye wixii xuquuqulcibaad ou hay waa laga qaadaya oo wa yu'akhirakum alla uu idin akhiro cadaab la-aantiisa weeye ilaa ajalin ajal intii laga gaaraayo ajalkaasoo musama la magacaabay waa ajlumuud qaaluu waxay yidhaahdeen ummadihiowdha ilaahay in antum maa antum ma tihidiin ilaa basharun bashar mooyaane basharkaasoo midluna annaga oo kale ah qaaluu waxay yidhahdeen owdha ilaahay in antum maa antum ma tihidiin ilaa basharun bashar mooyaane oo midluna annagoo kale bani aadan annagoo kale hatiin turiiduuna waxaad la doodaysaan an tasudduuna inaad naga jeedisiin camaakii kaana ay ahaayeen yacbudu inay caabudahayaan aabbaa'una aabbayowgayna turiiduuna waxaad doonaysiin an tasuduuna inaad naga jeedisiin camaa kii kaana ay ahaayeen yacbudu inay caabudahayaan aabbaa'una aabbayowgayna oo asnaam ah aabbaa'igayna waxay caabudi jireen inaad naga jeedisiin oo asnaamaad doonaysiin fa'tuunaa noola kaalaya bisuldaanin xujo noola kaalaya xujadaasoo mubiin oo cad ah. fa'tuunaa noola kaalaya bisuldaanin xujo noola kaalaya mubiin oo cad ah. xujo oo cad noo keena weeye inaad run sheegaysaa markay saas dheheen ummadihii ilaahay wuxuu yihi qaalad waxay u dhahday lahum ayaga rusulum rusushoodii ow dha ilaahay jawaab waxay u tahay markaasi maqaaladoodii qaalad lahum waxay u yidhaahdeen ow dhah ilaahi subxaana watacaala rusulum rusushoodii in naxnu maa naxnu annagu ma nihin ilaa basharun bashar mooyaane oo mislukum idinka maselkiina saas sheegihin horta annagu bashar waana in naxnu maa naxnu annagu ma nihin ilaa basharun bashar mooyaane oo mislukum idinkoo kala saas sheegaysiin anagu bashar waana walaakina allaha alle yamunu waa galadaystay calaa man duul yashaa uu doonaayo oo min cibaadihi addoomkiisa ka mid oo nabinimo ku galladaystay walaakin allaha alle yamunu waa galadaysanayaa calaa man duul korkiisa ku galadaysanayaa yashaa uu doonaayo oo min cibaadihi addoomakiisa kamid a nabinimo annagu bashar waa nahay laakiin ilaahay yaa nabinimo nagu galladaysto taas ayaadan nagu gaarayna wamaa kaana lanaa annaga mana noo haboona an na'tiyakum inaan idinla nimaado bisuldaanin xujo inaan idinla nimaado wamaa kaana lanaa annaga ma noo habboona oo wax noo suurtagelaaya maahan an na'tiyakum inaan idinla nimaado bisuldaanin xujo ilaa biidni ilaahi ilaahay idankiisa iyo amarkiisa maahe maxaa yeele waxaa nahay addoomma rabbi loo yahaan anagu wa calallaahi ilaahay korkiisa falyatawakalha tala saartaanay yidhaahdeen almu'minuuna mu'miniinta qaaba maahan waxaa lagu qadari karaa qaala tacaala wa cala allaahi lmu'minuun ilaahay wuxuu yidhi ha kala saartaano dadka muuminiinta rabbigooda ha kala saartaano oo rabbigooda ha ku kalsoonaadaan wamaa lanaa maxaa lahaantaynaa ii yidhaahdeen oo allaa natawakala aanan u tala saaranaynin cala allaahi ilaahi korkiisa wax maanica ma jiro oo arrintaas naga reebaayo maxaa yeele wixii keenaayey ayaa meesha yaalla wamaa lanaa maxaa lahaantaynaa maxaa nugu dhacay weye oo allah natawakala aanan u tala saaranaynin cala allaahi ilaahay korkiisa aana u tala saaranaynin walxaal qad xaqeeqee hadaanaa alla uu nagu hanuunshay subulanaa jidadkayna uu nagu hanuunshay walxaal qad xaqeeqee hadaanaa alla uuna hanuunshay subulanaa jidadkayna uu nagu hanuunshay duruqda oo xaqa weeye waa nasbiranna waanu sabri oo waanu sabri ayay yidhaahdeen calaa maa aadaytumunaa waxaad nagu dhifteen ummadow waanu ku safraynaa wala nasbiranna waanu sabri oo waanu sabri yidhaahdeen calaa maa aadaytumunaa waxaad nagu dhifteen waan ku safraynaa wa calallaahi ilaahay korkiisa falyatawakalha kala saartaano almutawakiluuna kuwa wax kala saaranaya kuwa wax kala saaranayana rabbigood ha kala kala saartaano adinkuna waadna dhibteenay leeyihiin annaguna waxaad nugu dhibteen waanu ku sabraynaa marka waxaa la rabaa qof kasta oo dacwada ilaahay wada waa la dhibayaa markii la dhibo waxaa loo baahan yahay dhibkaas inuu ku sabro maxaa yeele ambiyada jidkeedii ayaa cid walba inay qaadaan laga doonayaa haddaad ambiyada jidkeeda toosaad u qaadane wixii qodax ka muday adigana waa kaa mudayaan weeye ah, marka waxay dhaheen waanu sabraynaa waxaa nagu dhibteeno idiin aaba yeeli mayno dhibkiinana u aaba yeeli mayno hawshaynana u ega tegi mayno weeye maxaayaele markay dhibayaan waxay rabaan hawshaan inay ka joojiyaan markaasay waxay yidhaahdeen amaba qaala tacaala waa lagu qadari karaa sida xaggoo kale wa calallaahi ilaahi korkiisa falyatawakalha kala saartaano almutawakiluuna kuwa wax kala saaranaysa kuwa wax kala saaranaya rabbigooda ha ku kalsoonaadana weeye oo ilaahay tawakalkiisa ha daa'imaano qofkii ahlu tawakalana tawakalka ha daa'imo kii aan ahlu tawakal ahayna ilaahay kala saarto subxaana watacaala marka casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi